uga hadlayaa qabayska sunnada ah qabayskuna laba u qaybsamaa qabays cibaada ah iyo qabays caado ah midna waa cibaado ilaahay ajir lagaga raadinayo midna waa iska caado kulayl iyo waxoogay nadaafad iyo xarago iyo sharaf iyo waxbaa loo qabaystaa qabayska cibaadada waa laba qaybood inay cibaada waajiba tahay oo kii hore ah iyo cibaada sunnaa ah tahay oo kan hadda aynu soo gaarnaya wuxuu ka bilaabou yidhi yusannu waxaa la sunneeyey oo aan waajib ahayn laakiin fiican qusluljumucati jumcada qabayskeeda loo qabaysanayo waa sunno wey walciideyni labada ciidood fitriga iyo adxada in loo qabaystana sunno wey waalkusuufayni labada madow ee qorax iyo dayaxa hadday madoobaadaan midkoodii in loo qabaysta isagana sunno wey walistisqaa'i roob doonta marka la isugu imanayo iyana in lasoo qabaysta sunno wey wa min gasli lmeyiti meyd la dhaqay isna in laga qabaystaa sunno ah waalmajnuuni waalmuqmaa calayhi qofka waalan iyo qofkii aan waalayn laakiin miyir beeree maankiisu tago idaa afaaqaa hadday miyirsadaanna sunno wey walilixraami xaj iyo cumro markaad xiranaysana sunno weeye walidukhuuli makkata almusharafa maka gelitaankeedana sunno weeye walilwuquufi bicarafa carafa istaaggeeda in loo qabaystana sunno weeye waliطawaafi waasacyi tawaafka kacbada la tawaafayo iyo sacyigii safiya marwa iyagana in loo qabaysta sunno wey walidukhuuli madiinati rasuuli illaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam qofkii safar ka yimaadee madiine gelayana inuu qabaysta sunno weeye wa bilmashcari alxaraami meesha mashcarulxaraam la yidhahdee musdelifa ah, in la qabaystana sunno weeye wa halaahatin saddex baa in la qabaystay ay sunno tahay maalmood liramyi ljimaari buuraha iyo dhagxaan dhagaxa tuurashadiisa ayaama tashriiqi maalaah maalmaha hilbawaradkahe saddexda ayaamu mina ah ee yowmu xajilakbar ka dambeeya tobanka dilxija iyadana ninkii joogaya inuu u qabayso sunno weyn ikhtisaaraadka sunankee uu sheegay waxay isugu jiraan laba qaybood qayb nusuus khaasa leh iyo qaybaan nusuus gaara lahayn oo sunno ka dhigaysa laakiin darban bidarbin min alqiyaasi un qaybaha nusuusta leh waxoogay cillo iyo manaad ay wadaagaan oo fuqahada iyo faqiiha markaa u muuqanaya loogaga qiyaastay qaybtaa qiyaaska a ah laba weeye qayb ilaa xad wajhu uu muuqdo iyo qayb aanu aada u muuqanino bidarbin min atakallufi aada moodda inay ka muuqato bay isugu jiraan waxa koobaad ee daliilka leh waa yusanu guslu ljumucati jumcada in loo qabaysto sunno wey qabayska jumcadu nabigu waa amray sala allahu alayh waalihi wasalam amarkuu amrayna culimmadu way isku qabteen ma waajib baa mise waa sunna nusuusta qaarkeedna amarkeedu waajib buu tilmaamayaa qaarkeedna inuu sunno yahay buu tilmaamayaa jamhuurta culimmaduna waxay qabaan sidanuu sheekhu sheegay inuu sunno yahay sidaana nusuusta lagu jamciyo nusuusta adkaanay adkaadag waxaa ka mida adkaynaysa xadiid ibni cumar iyo xadiidu abi saciidin xadiidka ibni cumarna wuxuu aha idaa jaa axadukum اljumucata falyaqtasil midkiin hadduu jumcada imanaya ha soo qabaysto xadiidka abi saciidna wuxuu ahaa quslu yowmi ljumucati waajibun calaa kulli muslimin qof kastaoo muslima ah, qabayska jumcada waajib buu ku yahay amarka iyo lafdul wujuubka la cabiray waa wujuubkii faradkii sharciga ahaa bay tilmaamayaan culimmana ku fasireen jamhuurtu laakiin waxay yidhaahdeen qabayska jumcada loo qabaystaayey sunno weeye amarkana amru nadbin waistixbaabin weeye wujuub ma aha waxayna arrintaa u daliishadeen xadiidkii samurata bni jundub radia allahu canhu wa asxaabu sunanka qaybo ka mida ah ama dhammaantu ay warinayeen xadiidkaasaa wuxuu ahaa nabigunu yidhi man iktasala yowma aljumucati fabiha wa nicmat waman tawada'a man tawada'a yowma aljumucati fabiha wa nicmat waman iktasala falguslu afdal ninkii jumcada u weysaystaayey ee fa bihal kifaayatu waa ku filan yahay waa nicmat waana khayr iyo ajir badan tahay waman iktasala ninkii u qabaystana falguslu afdal qabiiska kasii fadli badan oo kasii fiican xadiidkaa wuxuu tilmaamayaa wifaaqan inuusan qabayska jumcadu waajib ahayn isagiyo haddaba hala jamciyo axaadiistii kara haddii la yidhaahdo in wujuubkii ta'kiidkii iyo amarkii istixbaab laga dhigo baa sidaa loo yiri qabayska jumcada sunno wey taasi waa mas'alada koowaad oo qabayska jumcada intaa wixii ka badan axkaamtiisi iyo waktigiisi iyo faahfaahintiisu abwaabu salaati اljumuca bay faahfaahinteedu ahaatay laakiin halkan waxaa inaga khuseeya inaan nidhaahno maxay tahay xikmadda ama ciladda loo qabaysanaya maalinta jumcada ah axaadiista qabayska jumcada lagu amray bay ku soo aroortay dadku meelo kor iyo xaafado koraa laga imanayay dadku waxooga iska waalana la yska danyaraa marka muddo la soo socdo dhowr kilomitira lasoo lugeeyo dadku iyagoo dhiidsan bay iman jireen qaarna intay beertooda iyo shaqada xoolahooda u kal lahaan baa iyagoo soo shaqaynayoo dhiiday oo soo xiiqay waa markay jumcadu soo dhowaataa lasoo xaadiri jiray shiirkii baa la isdhibsaday marka dadku waa isu yimid cibaadana waa la ysugu yimid cibaadadii haddaba hadday hareerahaaga laga soo shiiro adigii laftaadii waad cabursamiyo cibaadadii si fiican u gudan maysa iyaday xaaladaasi taagan tahay baa qolyada xaafadaha kore ka yimid oo waxoogay soo yar dhididay oo yaraha shiiraya dhididkoodii waa intaynan masaajidkaba gelin bay nabiga soo booqdeen ay soo salaameen sal alla alay slam jumcada ka hor markaasuu wuxuu yidhi maalintan jumcada isu imanaysaan haddaad soo qabaysataan waa fiicnaan lahayd kadibna waa amray nabigu sala allahu alayh ali wasalam halkaa waxaa laga gartay sababta qabayskan loo jideeyey jumcadu waa dadkiibaa cibaada isugu imanayee yaan lagu dhibsan hadhow shiir iyo wax lamida yaanu kaa iman masaladaa waxay noqotay asal looga qiyaasto tajamuc iyo isu tag kasta oo cibaadaad la ysugu imanayo inaad isu nadiifiso si aan sidii jumcada laguu dhibsan ama ciid ha noqoto ama roobdoon ha noqoto ama salaada kusuufkee la isugu yimaada ha noqoto intuba waa salaad jumcaduna waa salaad salaadan waa cibaado tanna waa cibaada mid wa mid waliba jumcada jamaacaasha laga doonayaa dadka tanna jamaacadii suimaatinka laga doonayaa sidii jimcada loogu baahnaa inaan lagu dhibsan baa kuwanna loogu baahan yahay inaan lagu dhibsan saas darteed inta kalee soo socotoo dhani oo labada qorax madoobaad iyo dayax iyo labada ciidood iyo roobdoonta asal ahaan waxaa looga qiyaasanayaa salaadii jumcada ee loo soo qabaysanayey saa darteed waxaan lenahy walciideyni labada ciidoodna in loo qabaysta weeye qiyaaskaasaana asal ah waxaa ayidoo xoogaynaya inay bacdu saxaaba ka sugan tahay inay hadday musallaha ciidda soo agaadayaan ay usoo qabaysan jireen gaaraan ibnu cumar baa ciidulfitriga soo qabaysan jiray baa la yidhi de ciidulfitri hadduu qabaystayna ciidul adxaadiina lamidu weeye wax isma bedelaan laakiin asalka daliilku qiyaaskaa wey walkusuufayni labadii madoobaad ee qoraxdii iyo dayixiina dee asalaatu jaamica wey jamaacadii salaada ha la isugu yimaado hala wada tukado kana qiraa'a iyo tajamuc dheer ciiddiibo waxaa laga yaabaa nabiga lagu qiyaasay saynu kusuuf ugu tegi doono ragcaddii horena inuu baqara ku akriyey ragcaddii labaadna aali cimraan ku akriyey baqariya ali cimraan marka la isku darana waa kow waa saddex juz iyo bar wey weliba waxbaa dheer juska ba saddexaad afraad bartamihiisu soo yastabshiruuna maaha afar juz oo laba rubuc dhiman wey intaa lamaba taagnaadaba ciidde khudbada iyo salaadeedu intaa ma dhannaato jumcada iyo salaadeeduna in afar juz oo dhodhow la akriyo oo nabigu qiraa'adiisa kaanat maddan aayad aayad buu aqrihi jiray la yidhi maba dhannaba jumcada iyo salaadeeda tajamucan isku sufeynkaaba ka dheer tajamuciyo isu imaatinkii khudbada jumcada iyo salaadeeda la imanayo <clears throat> marka saa darteed binafsi alcilla baa loogaga qiyaasanayaa istixbaabka iyo sunanimada waxaa lamida ah walistisqaai roobdoonti roobdoontiina dadkii tajamuc cibaado salaad khudbo wadata baa la ysugu imanayaa weliba sidii jumcada ahoo ay khudbadu horeynayso waana arki doonaa insha allahu tacala baabu salaati istisqa iyo kusuuf bayna salaadahan tafaasiisha axkaamtooda iyo aadaabtooda ugu tegi doonaa afartaa waxaan rabaa inaan ku ihahda shantaasi waa min baabi alqiyaasi calaa salaati اljumucati wa min gusli اlmeyiti meyidkii haddii la dhaqana waxaa sunnaa inaad qabaysato nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii abi hurayra asxaabu sunanka ay warinayaan oo calaa sharti muslim culammada qaar yidhaahdeen man gasala mayitan falyaqtasil qofkii mayd dhaqaay ha qabaysto waa amar amarkaa waajib ma aha wujuub loogama jeedo waxaana uu daliila ah. <clears throat> xadiiday xaakim iyo bayhaqi ka wariyeen min xadiidi ibni cabbaasin oo imaamulxaakimna uu yihi saxiixun calaa sharti lbukhaari dahabina uu ku waafaqay laakiin sheekh naasir isagu uu leeyahay iyo xaafid ibnu xajar sanadkiisu waa xasan ee shardiga ma gaara laakiin waa sugan yahay wada yidhaahdeen wuxuu leeyahay xadiidkaasi laysa calaykum fii gusli mayitikum guslu idaa gasaltumuuhu meydka haddaad dhaqdaan dhaq inaad qabaysataan waajib idinkuma ahoo laazim ma aha waxaa lamida ah xadiid kale imaamu daara qutni iyo khaiibu lbaqdaadi iyo kayrkood sanad saxiix xaafid weeye uu yihi uu ku warinayaan ibnu cumar inuu leeyahay kunaa naqsilu lmayita maydkaanu dhaqi jiray fa minaa man yaktasilu wa minaa man laa yaktasil qaarkaana waa qabaysan jireen qaarna ma qabaysan jirin saxaabiguna kunaa hadduu yidhaahdo xilligii nabigaa laga soo qaadaa sida ahlulcilmi fii musalax alxadiid ay ku sheegeen ciraaqi waa kii lahaa wa qowluhum kunaa naraa in kaana mac casri الnabiyi min qabiili maa rafac wlaa falaa awlaa falaa walaakina qala isagu nin isalax wuxuu yidhi hadduusan casriga nabiga ku darin ma aha marfuuc laakiin alkhaiib اlbaqdaadi iyo ninka la yidhaahdo araazi iyo rag lamidaba wuxuu ku leeyahay waxay rajaxeen inuu marfuuc yahay saasayna ahlulxadiidku intii dambe u bateen marka marfuucaadkaa lagu daraa xukman laa sariixan ibnu cumar saas darteed way ka sugan tahay kunaa naqsilu lmayita fa minaa man yaqtasilu wa minaa man laa yaqtasil kadib wuxuu yidhi wاlmajnuunu wاlmugmaa calayhi qofka waalan iyo qofkii miyir beela idaa afaaqaa hadday miirisadaan sunno wey taas isagu sixaaxay ku taallaayo bukhaariyo muslimo waa qisadii maradu mowti nabiyi sal sl nabiga geeridii xanuunkii u geeriyoon jiray in salaada cishaha uu ka daahay oo xanuun la kici waayey markaasuu wuxuu yidhi olma la tukaday markaasaa waxaa layidhi maya adigaa nagu sugayaa rasuulka ilaahayow markaasuu yidhi daacuu lii maaan fii mikdabin baaf biyo igu shuba markaasuu qabaystay istaag hinka hinkamh markuu hinqaday istaagay buu dhacay oo miyir beelay mudda markuu miyir la-aa buu soo toosay wuxuu yidhi war dadku ma tukadeen salaadii waxaa la yidhi maya adaa lagu sugayaa markaasuu yihi biyo iigu shuba haddana laba ama saddex jeer buu qabaystay intaba markuu istaag yidhaahda uu dhacee miyir beelayo buu markii dambe wuxuu yidhi muruu abaabakrin falyusallii binnaasi dadka ha tukiye haddaba nabigu mar kastoo intuu miyir beela uu soo miyirsadaba waa qabaysanayay halkaasaa masaladaana laga keenay walilixraami markii xaj iyo cumro la xiranayana in la qabaysta iyadana sunno ah nabigana ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam oo xadiidkii zayd ibni thaabit ee ahlu sunanka tirmidi iyo kayrkii wariyeen baa wuxuu ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu xaj iyo cumro xiranayo tajarada liihlaalihi waqtasal waana xadiid xasana sida sheekh naasir iyo rag lamid ay leeyihiin raxmat ullaahi calayhim jamiican xadiidka xasanka wuxuu leeyahay nabigu dharkii horena waa iska bedeli jiray oo dee dharkii ixraamkuu xihan jiray waana qabaysan jiray taasaa nabiga looga dayanaya sala allahu alayh waalihi wasalam oo daliilkaasay leedahay walidukhuuli makata almusharafa maka gelitaankeedana iyana waa loo qabaysanayaa tanna ibnu cumar baa xadiidkiisii dheeraaye bukhaari warinayey nabiga alay slam xajatulwadaa xajkiisi uu ka sheekeynayee dheeraatan iyo meeshuu istaagay sheegayey ba wuxuu leeyahay nabigu maka ma geli jirin hadduu yimaado ilaa meesha bidii tuwa la yidhaahda uu baryo kadib waaguna u baryo halkaasuu habeenkii baryi jiray marka waagu u baryana waa qabaysan jiray kadib uu maalinimo maka geli jiray ibnu cumar markuu saa sameeyey wuxuu dhihi jiray nabigaa saa yeelay sala allahu alayh waalih wasalam qisadana bukhaariiyo muslimba waa wariyeen tawiilkeeda iyo dheerarkeeda inta badanna bukhaari baa iska leh halkaasaa iyadana loo daliil ah walilwuquufi bicarafata carafa istaaggeedana iyadana waa loo qabaysan carafo istaaggeedana laba iyadana loo cuskadayo mar qiyaasan cala aljumucati weeye oo waa carafo meel yar baa la isugu imanayaa salaadihii duhur iyo casarna jamcu taqdiim baa la tukanayaa fii waadi curana ama masjid masjidka la yidhahdo masjidu curan ee hadda ku yaalla qaybtiisii horena ay carafo ka baxsan tahay qaybtiisa dambana ay carafo ka tirsan tahay dadku waa tajamuc oo banaankaa yar oo carafo dad uusan qaadi karin baa isugu iman licibaadati lwuquufi baana la ysugu iman salaadihiina meeshaasaa lagu wada tukan labada salaadood jamaaca ahaan jamca taqdiimin marka cilladii loo qabaysanayay jumcada jumucada iyadana waa taallaa bay yidhahdeen waxaa labaaday u cuskadaan ibnu cumar radia allahu canhu wa ardaahu markuu xiranayo xajka markuu maka gelayo iyo markuu carafo tegayo intaba waa qabaysan jiray radia allahu canhu wa ardaahu waliawaafi wasacyi waliawaafi kacbada tawaafkeedii iyo wasacyi sacyigii safiya marwo dhexdooda ahaana in loo qabaystaa iyagana sunno ah laakiin waxay dhahdeen qabayskaa sunanimadiisu waa haddii aynan mar haddii aynan markaaba ku xigin gelitaankii maka hadduu maka duleedkeedaba dego oo intuu qabaysta uu soo galo tawaaf iyo sacyi samaynayo kana ku wada filan waayo waktiba uma dhexeeyo laakiin in maka soo degay oo iska joogay ama makaba deganaayo inuu tawaaf iyo sacyi sameeyo raba isagana cilladii tajamuca ahayd way jirtaa wayse sacyiga iyo awaafka waad aragteenoo meeshii markaa tagtaba labiyo tobanka bilood saxmad wey mar allaale markaa tagto waayihii hore bilaha qaarkood bayba firaaqo ahaan jirtay intaan bisha mawliid la soo gaarin ninkii gudaha wadanka joogee cumraysta meel haadoo bannaan baa laga heli jiray kacbada iyo xajarul aswadka oo mararka qaarkoodoo waxaan garanayaa aan shan qof ku dawaafaynay kacbadaa dhan baan shan qof ku dawaafaynay keliya waaga haadiyo cidlahayd hadda laakiin dadku rujuuc iyo cawdadii iyo kacbadii iyo imaatinkeedaa sii badanaya sanadba sanad ka dambeeyo labiyo tobanka bilood iyo afar iyo labaatanka saac waa uu yaryar kala fududahay maahane mar walba in saxmadoo ku ciriirida waad ka heli haddaba ciladii jumcada loo qabaysanayey oo kaleetaa laga helay saa darteed qiyaasan calayha baa loo loo qiyaasanayaayo sunnay noqonaysaa in la qabaysadheh walidukhuuli madiinati rasuuli illaahi sal slam madiina nabawiya marka la gelayana ninkii dibadeeda ka yimid waa sunno in la qabaystay yihaahdeen qiyaasan calaa dukhuuli makata marka gelitaankeedaba nabigu waa u qabaystay laakiin ishkaalka waxaa weeye wejka qiyaaskani dacfi baa ku jira min wajhayni laba dhinac buu masalada daciif ka tahay marka koowaad nabigu alay salatu slaam madiina waa galay isagoo qasbi ka yimid iyo isagoo xajiyo cumro ka yimid intaba waa galay wax isagoo u qabaystayna lama soo guurinin hadday cilladu tahay qiyaasan calaa maka muqtadihii wixii sababi lahaa waa joogay nabiguna gelitaankeedii uma qabaysanin arrintaa way daciifin qiyaaska mar labaadna wuu daciifi qiyaaska maka looga qiyaasanayo maka nusuk iyo cibaado camal baa loo galaa oo loogu qasdaaba madiine laakiin nusuk iyo cibaado looguma soo qasdoo nusuk iyo cibaado loo soo gelaya ma jiraan allahuma masjidka nabiga iska booqa wax ka badan ma laha saas darteed oo cibaad ahaan loogu qastay kadib haddaad tagto quba iyo uxud iyo iska soo tagtag iyo meelaha qaarkood aahaar taariikha isaga soo marqiblatayn sideedoo kale hatiye masalo kala wey saas darteed qiyaaskani waa qiyaas ilaa axad daciifa weeye camalkii nabiguna uu khilaafsan yahay sala allahu alayhi waalihi wasalam wa bilmashcari alxaraami mashcarulxaraam waa buur yar oo musdalifa ku taalla wey dadku hadda inta badan markay gaadiidka carafo dib uga raacaan mashcaru mashcarulxaraam ma arkaan oo ma maraan intooda badan laakiin dadka lugtihii way mari karaan masjidu masjidulmusdelifa baa la yidhaahdaayo masaajid yar baa ku yaalla masaajidka yar haddii ilaahay ku geeye dadka lugta habeenkii ay ka dhacaan jidadka lugta la qaadayo masjidkaa haddii aad tagto goortaad masjidka joogto jid weyn oo gawaaridu marayaan baa ku ag maraya oo meelo buundooyina leh buundooyinka iyo masaajidka dhexdooda buur yar oo gaaban baa ku taalla buurtaa yar gaaban ee masaajidka iyo udhaxaysa jidkaa weyn baa mashcarulxaram la yidhaahdaa waa meesha nabigu markii uu tukaday kadib cabaar ku ducaystay ilaa waagu si fiican u baryey halkaasuu ku ducaystay weya nabigu calayhi salaatu wasalaam haddaba meeshaa wuxuu leeyahay cilladda iyo xikmadda maadaama carafo loo qabaysanayey tanna nooc wuquufa alwuquufi musdelifata ay tahay qiyaasan calaa wuquufi carafata dadkuna way isugu imanayaan saasaan u sunnaynay bay yidhahdeen iyagana wa halaaatan saddex maalmood oo liramyi ljimaari la tuuranayaa sunnaha in loo qabaysto ayaama tashriiqi tanna waa camal la ysugu wada imanayo jamaraadka marka la tuuranaya haddaaba intii afarta dabaq laga dhigay bay khafiiftay oo hadda waxaaba waxay ku hagaajiyeen laba labadaba way ku wanaajiyeen meelaha laga tuuranaya ilaa afar dabaq bay ka dhigeen oo way badiyeen jidka aada raacday jidadka ku keenayana khiyaar badan ma lihid dabaqa aada fuulayso ama meesha aad ka dhacayso adigu khiyaar badan ma lihid jid baad ku soo dhici suug kuu wado kuu wado kuu wado qayb buu kaa ridi qoladii xaggaa ka timid ee jidka kale kusoo dhacdayna meel kalu ka tuuri waxaa kaloo ay ku wanaajiyeen waxa dadka dhibi jiray oo baabi'in jiray qoladii tuuratay oo soo noqotay iyo qoladii tugelaysa oo tuuranaysa iska hor iman jiray haddama jirto waa tuuran horey waad u socon oo meel baad ka dhaadhici meel kalaad ka wareegi jidad kalaad mari iska hor iman maayaan dadka qaar isku dayay way jiraan laakiin askar baa taaganoo lama ogola qofna intuu tuurto inuu meelhays istaagana lama ogola qof intuu tuurto gadaal inuu usoo noqdo haddaa dadkii kala luntaan xagga kusug baa lagu dhihi alaabtaasaa iga dhacday lagaa yeeli maayo socaa lagu dhihi tan iska daayo dadki intaad kharxaraj dhimasho sababi lahayd qolyihii xajka soo dardaarmi jiray ee jamaraadka isusug inay ku dhintaan usoo kici jiray waxaa weeye dhimashadii meesha way waayeen qolyi waxaaba jira xajka soo dardaarma xoolahooda soo qaybiya boorso weyn iyo xarigeeda halkaa dhuuntaa gashada oo jamaraadka intii lagu jiroo lagugu ciijiya ku dhimatid u yimaadaa jira oo ooyiyo taa loo tacsiyer hadduu ku dhiman waayo marka qola idhibma haysata shibulqaaran hindiyaa ugu iman jirtay intaas baa qayb tahaaradii abaan ah kaga baxnay qayb cusub oo tahaaradii abaan ah gelaynaay oo baabu tayamumi la yidhaahdo baabu tayamumi waxaa ka bilaabanaya waxaynu leenahay tahaarada waxa lagu tahaaro qaadanayo wuxuu u qaybsamaa laba asal iyo farac asalku ahaara ahaara bilmaai weeye wixii aynu soo maraynay asalka tahaara bilmaai bay ahaayeen haddii biyo la waayo tahaaradii xadadkaan ka hadlaynaa tahaaratu khabadka maaha tahaaratu xadain ama taadii asfarka ahayd ee weysada ahayd ama taadii akbarka ahayd ee qabayska ahayd asalku bilmaai biyo wey biyo in lagu tahaaro qaato wey haddii biyihii ay cudurtoobaan oo la waayo ama isticmaalkoodii uu suuro geli waayana tayamum baa loo loo gabagabaystaa tayamumka haddaba masaa'ilkiisa marka laga hadlayo waa dhowr qaybood weeye qayb waxaa weeye asbaabta banaysa asbaabu tayamum ama alasbaabu almubiixatu litayamum oo laba lagu soo ururiyo imaa faqdu maain biyaa la waayey aw tacaduru isticmaalihi ama lama isticmaali karo oo maanic baa jira qofkii xanuun iyo waxu u diidaya ama biyihii baad weyday biyaha waayitaankooda waa laba qaybood waayitaan xaqiiqi ah iyo waayitaan xukman ah labadaa qaybood waan u tegi doonaayo in yaroo biyahaad haysataa iyo biyola aad ma tihid laakiin cabitaan baad uga maarmi fii xukmi mafquudi bay qaadanayaan marka maaqd alfaqd alxaqiiqi waalfaqd alxukmi labada waa sabab midna waa tacadur isticmaalo limaradin ama limaanicin ku ururiyo wax ka hor istaagaa jira qaybta waa qayb buu ka hadli doonaa baabu tayamum baa looga hadlaa masalo labaadna waxaa laga hadlaa maxaa lagu tayamumayaa ma wax kastaa mise waa wax gaara shuruudiisuna waa masalo gaara iyaduna masalada saddexaad kayfiyatu tayamum qaabkee loo tayamumaya loo booraysanaya loo gabagabaysanna waa masale saddexaad oo baabu tayamum iyadana looga hadli doono masalada afraad ee looga hadli doona waxaa weeye tayamumka aada gabagabaysatay muxaad ku gudan kartaa awooddiisu maxay tahay iyadana masale afraad weeyo ku iman doonta masalada shanaad ku iman doontana maxaa buriyo weeya tayamumka masaa'ilkaa shantaa mas'alaa ugu muhiimsan abaabu tayamum abaabu tayamum shantaa mas'alo baa ugu muhiimsan tayamumka luq ahaan yamama waa qasday weeye min ama wayamma waa u qasday meeshaad u qasada wey meeshii loo qastay haddaba kan waxaa qasad gaara ah oo loo qasdayo wax lagu gebagabaysto oo lagu boodhaysto kayfiye gaarana loogu qasdayaa hadda looga jeedaa kitaabka qur-aankuna waa inoo sheegayo falam tajiduu maan fatayamamuu saciida ayiba baa layidhi magaceeda way ka sugan tahay oo xadiidkii xudayfa wuxuu ahaa wajucilat lanaa turbat wajucilat lana ardu turbatuhaa wajucilat lanaa turbatuhaa masjidan wa tahuuran masjid iyo daahir baa nalooga dhigay nabiguna waa sheegay sal slam marna wuxuu yihi asaciidu ayibu tahuuru lmuslimi walow lam yajid ilmaaa cashra siniina toban sano xataa biyo arag taasaa ku tayamum ku ah ahaaro ku ah waidaa wajada almaa falyataqi illaaha walyumissahu bishrata hadduu biyo helan ilaahay ha ka baqo ha ismariyo xikmadda ku jirtana waxay tahay culamaa muslimiintana mabda ahaan waa ku ijmaaceene haddii tahaaradii la waayey asalkii biyaha ahaa shareicadu xukman badiil inay samayso su-aal waxaa markaa iman doonta waxbaa badiilka ah asalna waa biyaha labadiiba haddii la waayana culmadeenu way ka hadleen haddaan dhameeya baabkan ee xasuusiya waxaa la yidhahdaa faaqidu ahuurayni labadii lagu tahaaro qaadan jirayba ninka waayey muxuu sameeyaa ninkaasi wuxuu samayn lahaa baa lagaa rabaa marka ninkaasna wuxuu samayn lahaa nusuustu way sheegtee kama gaabsanin wuxuu yihi mualifku wa shuruuطu tayamumi gabagabaysiga shuruudiisu alaaatun waa saddex saddexdaa shardi marka la helo buu kaa asaxayaa baad gebagabaysan kartaa bay cibaadadaadii biyihii aad ka guurtay eed u guurtay wixii kale lagu gabagabaysanayay ay maqbuula noqon kartaa buu leeyahy axaduhaa saddexdaa midkood an yaqaca waa inuu tayamumku dhaca waqtigiisa waktigiisa wey bacda dukuuli اwaqti waktiga markuu soo gala kadib in kaana lifardin salaadaha faradka haduu yahay aw linaflin muaqatin ama sunno waktila hadday tahay wuxuu ku leeyahay sideedaba tayamumkani waa ruksa ruksadanna markii waktigu soo gala keliya unbaa la samayn karaa hadduu farad yahayna waa de shantii salaadood waktigeedu inuu soo galo salaada loo gabagabaysan hadduu sunno wakti go-an la yay sida duxadii iyo wixii lamid ahna iyana waa in waktigeedii soo galo oo qabla alwaqti lama tayamumi karo masaladaa asal waxaa oo loo daliishanayaa sideedaba tayamumka waxaa lala yimaadaa waa rukso salaada un lagu xiray waktigaa salaadaana alabu lmaai qofkii laga doonayaa inuu ogaada biyo inuu haysta iyo in kale waxayna ku xidhan tahay tayamumku si rasmi ah inuu biyihii u waayo bay ku xidhan tahay maadaama asbaabta ay ku xidhan tahay salaadii inay soo gasho tahay nabigaa tilmaamay sala allahu alayh wasalam taas oo xadiidkii xudeyfe muslim wariyey markuu yidhi wajucilat lii turbatuhaa tahuuran masjidan wa tahuuran baa la iga dhigay muxuu nabigu daba dhigay fa ayumaa rajulin min ummatii adrakathu salaatu qof kasta oo ummadayda kamidoo salaadu ay qabataay falyusalli riwaayadka qaarkood fa macahu tahuuruhu masjiduhu wa tahuuruhu masjidkiisiiya ahaaraysi wataa nabigu wuxuu adaba qof kastay adrakathu salaatu salaadu soo haleeshay usoo gasho dahaaradiisi markaasu haystaan halkaa waxaan ka garanna yihaahdeen in waktiga la gebagabaysanayay markay salaadii kuusoo gasha inay tahay waana salaad waktile taasi oo farad ah ama sunna mucaqataa riwaayadka qaarkood aynamaa adrakani salaatu tamasaxtu wasallaytu bay yidhahdeen waana xasan imaam axmed warinaya mar kastoy salaadu isoo qabataba waan ismasixiyo waan boorhaysano waan gabagabaysan kadibna waan tukan soo maaragti bay nabigu ala tayamumkii oo dhanba wakti soo galay buu ku xirayaa halkaasaan ka keenna yihahdeen arrintaa mas'alaa ka daba timid masalaa raacday ayib salaada waktigeedii waan sugayaa waktigii soo gelitaankiisaa shardi laga dhigay waktiga soo gelitaankiisu ma ismarmarintay shardi u tahay mise wax ka badan wax ka badan wuxuu leeyahay shar fardi faradku wuxuu ka bilowdaa ciiddii aada soo qaadanaysay eed ku gabagabaysanaysay soo qaadashada markaad soo qaadayso waa in waktigu soo galaa haddii aada horay usoo qaadatood iskala sugto oo aada la hogato oo kadib markii salaadii la aadaamee soo galaan ismarmarin tiraahdo lama ogola waayo tayamumku wuxuu ka bilowdaa cinda darbi wa akhdi turaabi ciidda markaad qaadanayso waa in waktigu joogaa bal yajibu waxaa waajiba naqlu turaabi ciidda in lasoo qaada lagu gabagabaysanayaay filwaqti waktiga gudihiisoo jira ka hor haddaad soo qaadood sii haysataay lama ogoloo kuma anfacaysu leh falow tayamama haddaba hadduu gabagabaysto shaakan xaaluu ka shakisan yahay filwaqti waktigii inuu soo galay iyo in kale lam yasix asixi maayo wain saadafahu haba haleelo ha waafaqa waktiga adoo shakisan waktigii ma galay mise ma gelin haddaad gabagabaysato kaa asixi mayso sidii adigoo tukaday waktigii adoo ka shakisan inuu soo galay iyo in kale xataa hadday caddaatay in waktigii joogay salaadaa iyo gabagabaysigaa waxba kama jiraan sababta ah waxaa lagaa raba shuruudu waxay u horataa taxqiijin shardigii in la helay mar haddaad shaki ku gabagabaysatay asalku yaqiin inaadan gabagabaysigu asixin oon wakti gelin bay ahayd yaqiintiina shaki kagama bixi kartido alabkii waa ku dul taagnaanaya walow tayamama hadduu gabagabaysto lifaa'itatin salaad ka tagtay buu daxwatan barqadii u gabagabaystay falam yusalihaa ma tukan xataa xadarat iduhr ilaa duhurkii soo galay barqadii buu rabay salaad farad ka tagtay inuu qaleeyo waa gabagabaystay waxbaa mashquuliyey si u sheekeynaya u haasaawayey ama uba mashquulsanaa baaba duhurkii lagu aadaamay ninkan farad buu u gabagabaystay waana weli wax kuma tukan markuu gebagabaysanayena waa loo ogolaa hase ahaatee faradkan hadda la gaaray qabla waktihi buu gabagabaystay maxaa la samayn wuxuu leeyahay falahu an yusalliyahaa inuu ku tukaduu leeyahay duhurkii bihi bitayamumi aw faaitatan ama salaad tagtay oo ukraa kale wuxuu leeya halkan ruksa laga soo reebay shardigii dukuululwaqti ahaa farad baad u gabagabaysatay gabagabaysi aad tahay ma'duunan fiihi lagu ogolaaday waajibna waa waajib gabagabaysigii loo ogolaaday waajib in lagu tukadee asaxay waajib kale ma lagu tukan karaa kii inta layska daayo haa salaadii duuroo soo gashayba haddaad u gebagabaysato ood ii kaadi baldhahday iyadu wayba waktigeedu wuu dheer yahaye subi subaxiibaa iga tagood subax ku tukata way banaan tahay mas'aladaa qabla alwaqti bay dhacday laakiin waxaa laga soo istinoodo laga soo reebay shardigii ahaa qabla alwaqti tayamuma salaada laguma tukan karo sababtoo ah salaad la ogolaabaa loo gebagabaystay saasuu rabaa inuu ku ihahdo athaani shardiga labaad kaa waa waktigii an yakuuna waa inuu yahay waxaa lagu gabagabaysanayo bituraabin ciid aahirin oo aahira khaalisin oo nadiif oo keligeeda mulaqin oo qayd laga ilaaqay oon wax lagu daray jirin lahu gubaaru boodh nalaho dhoobo qoyan aan ahayn waxaan horta waa inuu ciid khaalisa yahay oon wax kala lagu darin magacii ciidnimadana waa inay wadatoyna wax kala noqonin boor kacayana waa inay leedahayo aynan dhagxan iyo quruurax noqonin maxaa laga cararayaa an yakuuna bituraabin waa inuu yahay waxaan ciidahayn oo dhan derbi baan ku gebagabaysanayo dabbas baan ku gebagabaysaniyo burkaan ku gabagabaysan iyo lama ogola nuurad baan ku gebagabaysaniyo wuxuu yidhi lama ogola waa ko qaydka labaad daahirin waa inay daahir tahay ciido ciid nijaasaah biyihii asalka ahaabaaba hadday nijaaso yihiin la diidaye nijaaso rafcu xadatin maba gashaba khaalisin waa inay keligeed tahay ciiddiio aan wax kala lagu darin ciiddii waxoogay halkaa banaanka ay taallaa laakiin meeshan waa lagu ganacsanayaayo bur iyo waxbaa lagu iibiyaa burkii baa ku daadaatay taa lama ogolo ku leehi ama meeshan waxbaa la gubay oo dambaskii baa dabayshu ku soo daadisay ciiddii dusheedoo dambas baa ku darmaday lama ogola ama ciiddii waabatan way kuu tiiloo gurigaad keensataye caruur iyo de maxaad ka taqaanaa waxbaa jooga sonkor iyo bur iyo waxbaa kaaga dhex daatay waraa ciiddiibay ada ciiddii idinku waxaa weeye barwaaqaad haysataane wadamadaa yurub iyo marka la joogo ciidda iyadoo baca ku jirtaa la gataa ninkii tayamum ka raba guryaha la dhigtaa lacag bay kugu joogtaa ciiddaad ku gabagabaysanayse bilaash maaha iyadoo lacag kugu joogtay caruurtu kaa daadin markaasa ciid daadataad ka naxi si aadan sonkor kaa daadatay aadan uga naxdeen iyo raashin kaa daatay sababtoo sonkortu waad iska soo gadan kartaaye tani dukaamo gaara ah lagu gadaa dukaamado dhan ma gadaan sonkorta laakiin dukaan kastaa gadaya midda labaad sonkorta waadun yar gaajoone salaad iyo cibaado kaaga tegi mayso ciiddana cibaadaa kaaga xiran markaasa waxaad arkaysaa ciid daadatay oo ka walwaliya walbahaar badan raashinkii kaa daatay ee lacag kaa luntay waxaa meeshuu naadir ku noqdo qiimo badan buu ku yeeshaa daba ciiddii waxbaa ku darmaday lama ogola ciidoo muطlaqin magaceedii ciidnimo inay weli wadataan la rabaaye haddii waxyaabo kale intay dhex gasha magac kale ay wadato lama ogola sida waxaa laga dhigay ciiddii intii la shiday oo dab lagu shiday baa jaajuur laga dhigay waana ciidi hadda ciid lama dhahe jaajuur baa la yihahdaa sidii buluketiga aad u samaysatay dhagxan baad ka dhigatay kalfakaari dheri baa laga dhigay dheriyahan inagu ashuumadee wax lagu shubtaay soo ciidun intii la dhigay dab lagu shiday maaha hadda laakiin ma ciid baa mise waa ashuun marka magaceedii ma wadataba asalkeedii waa ciid laakiin lahu gubaanun boor waa inay leedahay ciiddii boorkalayd haddii la qoyoy dhooban noqoto oo boor kacaya aynan lahayn dhoobada gacmaha intaan saaran ma ku booraysan kara wuxuu yihi maya intaasoo shardi waa in laga helaa walow bigubaari ramlin dhooba boorhka bacaadka ka kacaba ha noqotee ciidda bacaadku waa asalkeedii buu ka mid yahay bacaadka quruuraha xaanida keligeeda lama ogola laakiin iyadoo boor leh bacaadkii oo boor leh haddii uu yahay kaa dhib ma laha laa ramlin mutamaxidin isaga qururax ah iyo xaani keliyood oo keligeedoo boor lahayn lama ogola inaad ku gabagabaysato lakiin hadday boor leedahay waa la ogolyahay walaa bituraabin ciidna lama ogola mukhtaliin ku darmaday bidaqiiqin bur wanaxwi wixii lamida ah. walaa bijisin nuurad in lagu lagu gabagabaysana lama ogola iyo wasaxaaqati khazafin waxay bahalka jaajuurka la burburiyey oo la shiiday la tumay haddaad aayirintaad ashuunkii u timaada aada bud iyo dhagax kala daasho ood isagii burburiso ciid camal noqdo lama ogola waayo ciid maahee ashuun la burburiye boorhkii wey hadda ciid keligeeda maaha lama ogola ogolaba kuleehay waa mustacmalin ciid mustacmalahoo lagu gebagabaystayna lama ogola wahuwa kaasi mustacmalku maa cala alcudwi waxa xubinka saaran baa la yidhaahdaa aw maa tanaaara cadnu ama ka dhaadhaatay shardigan in ciid khaalisa ah ay tahay waxay yidhahdeen laba daliil baan haysanaa ama saddexba aan ka dhigo daliilka koowaad waa qowluhu tacaala fatayamamuu saciida ayiban saciidna waxaa la yidhaahdaa bay dhaheen huwa turaabu ciiddaa la yidhaahdaa waa lagu qabsadayoo waxaa la yidhi fii lugati alcarabi saciidka maa calaa wajhi اlardi wixii dhulka korkiisa oo dhan baa saciid la yidhahda oo geed iyo dhagaxya ku jiraan waxay yidhaahdeen annaga luqadda guud kama hadlayno aayaddu waxay ka hadlaysaa saciidkay ka hadlaysaay huwa turaabu weeye mufasiriin iyo imo badanna sidaasay ku fasireen waxaa xoogeynayay dheheen daliilka labaad xadiidkii xudayfa nabiga alay slam wuxuu yihi wajucilat lii turbatuhaa ahuuran uctiitu kamsa lam yucahuna axadun qabli wajucilat lii turbatuhaa ciidda dhulka dhulka ciiddiisii turaab buu sheegay haddaba ka waxaad lagu gebagabaysan karo fii maqaami lminaana lagu sheegaye ciiddaas weeye culimmada tiri xadiidkani axaadiistii kaloo dhan alardu tahuuran baa la iiga dhiga yiri buu khilaafayo baabu shuduud weeye saw ma aha ragga yirina waxay dhaheen haadaa wahmun maxdun ismoodsiis baraxla oon geedna loogu gaban weeye waa niman waxba u fiirsan sababtoo ah shuduud waxaa la yidhaahdaa xadiid hal saxaabi laga wada wariyey oy ruwaadu iskhilaafeen baa la yidhahdaa xadiidkana saa ma aha xadiidkan xudayfa laga wariyey xudayfana keliya waxaa ka wariyey ribciy bni xiraashin lam yarwi canhu axadu ayru hada xadii iskumana khilaafin ruwaadiisii oo bay dhaheen axaadiis saxaabo kale laga wariye baabu shuduud xadiidkan maba geli karo waxay ijmaaliyeen ay duuduubeen buu isagu fasiray oo faahfaahiyey halkaasay kala baxeen daliilka saddexaad hadda garanaya muxuu yahay waxay dhaheen daliilka saddexaad camalkii nabiga alay salaam markay gabagabaysanayaan inta riwaayaadka lahaya bituraabi unbaa lagu booraysan jiray gobashii iyo gidaaradii wax ku boodhaystay lama haya dheheen waxaa la yidhi u kaadiya nabigu maalinkii isagoo soo kaajay oo aan weyse qabin la salaamay salaantii kama radiin fa uma aqbala xataa aqbala cala aljidaari derbi buu qaabilay fatayamama waa ku gebagabaystay ninkiibuu salaantii ka radiyey markaasuu wuxuu yidhi waxaan kaaga radin waayey maanan weyse qabine dahaaro maanan qabin nabigu soo ka derbiga ku gebagabaystay maaha waxay dhahan allah war derbigaasi wuxuu ahaa dhoobo iyo ciid boor luu ahaa waxay yidhaahdeen idhahdeen innagasi soomaalidoo kaleeto aqaladan guryaha la dhistee tuulooyinka ee dhoobada inta ciidda lagu qaso dhista lagu malaasay ahayd taasi hadday ingegto waaba ciiddii oo ingegtay oo saa markaad tidhaahdo waa iyadiioo boorle bay dhaheen derbiyada wada muraayadaha ah iyo mutuneelkaa maahayn bay dhaheen turaabkiibay ahayd lafteedii annagana turaab ubaanaa nidhiye dhulka inay taalla weya shardiidin maanaan dhihin annagu dhulka ha taalla shardiidin maanaan dhihine ama derbi ha ku samaysnaata ama dhul ha taalle turaab gubaarle ciid gubaarle waa inay tahay dhaheen tanna ciid gubaarle bay ahayd saasaana guryaha loo dhisan jiray halkaas bay fuqahada shaaficiyadu la mareen culummada tiri maa calaa waji lardi oo dhan munalaqa luqada saciid baa la yidhaahdaa unbay ku dhageen xadiidkan xudayfana meelo badan ay ka maraan waa waayeen laakiin waxay kaga jawaabeen min baabi tansiisi calaa bacdi afraadi alcumuumi weeye takhsiis maaha daahirna adiila maaha ayib mas'aladaa markii isaal la yidhaahdo turaab maxaa la yidhaahdaa waa inuu magacii mulaqaa wata laazimi in shardigaa la xiro inuu gubaar leeyahayna dee wasfiga turaabka iyo ciiddaa sidaa oo way ka laazimi masalada mustacmalka waa masale ishkaal badatayo de waxaa la yidhi labadii gacmood darta shaaficiyad waxay yihahdeen darbatayni baa lasoo qaadayaa marka koobaad wejigaad marinaysaa marka labaadna gacmahaad marinaysaa laakiin waxay dhaheen gacmihii ilaa xusullada ha la gaarsiiyo saasay yidhaheen shaaficiyadu waa inoo iman doontaay waxay noqotay maxalushaahidkan hadda raba inaan tilmaamo haddii aad tiraahdo wixii gacantan halkan la mariyey mustacmal buu noqon anna aan gacantii raba xaggan inaan mariyo tanna mariyo sidee baan mustacmal ilaalin waa lagu yaqaanaa taagtiig baa jira gacmaha loo mariyo gacanta afarta farood afarta farood ku aadi afarta afaroodee sidana tan markaad masaxayso afarta afarta ku kala aadi suulkana gaaruha yuusan kaa taabanin iska ilaali hadduu kaa taabto suulkii mustacmal buu kaa noqon suulka kor inuu u taagnaada wey gacantii sidaa u mari marka suulkii weli waad ilaalinaysaa saa ula soo gedi markaad saa usoo mariso suulka suulka ku aadi marka dhag saa uga siintaa yartaa kida wey dib baan uga hadli doonaaye hadda mustacmalka sida looga ilaalinayo baa maxalushaahida athaaliu shardiga saddexaad alcajzu waa inuu awoodi waayo can isticmaali lmaai biyihi isticmaalkooda imaa wuu waayey wa imaa maanic baa ku qumay oo xanuun iyo wax lamida u diiday fayatayamamu lcaajizu qofkii uu keli waaye ka cajizay wuu gabagabaysanayaa waa boodhaysanayaa can isticmaalihi can isticmaali lmaai biyaha isticmaalkooda wayakuunu gebagabaysiga iyo booraysigu wuxuu ahaadaa can ilaxdaai axdaadtii kullihaa dhammaanteed kii asqarka ahaa iyo kii akbarka ahaaba waa loo gebagabaystaa qabays baa lagugu lahaa biyana ma isticmaalaysid kanaad u gebagabaysan waysadii baadan gabaysaysanaynin biyo ku weysaysanaynin ciiddii baa booskeeda geli oo loo gebagabaysanay u gebagabaysanayaan wayastabiixu bihi ljunubu wayastabiixu waxaa ku banaysta bihi bitayamumi gabagabaysigii aljunubu junubkii iyo walxaaidu tii caadada qabay maa yastabiixaani waxay ku banaysan jireen bilgusli qabayska wixii biyo lagu qabaystay kuugu banaanaan jiray gabagabaysigii unbaad qabays niyoono wuu kuu banaanaan salaadii iyo qur-aanka iyo wixii lamidka aha fain axdataa junubkii iyo xaaidadii hadday waysadu ka jabta bacdahu bacda tayamumi xaruma calayhimaa waxaa ka xaaraam noqon maa yaxrumu wixii xaraam ku ahaa bilxadai اlasari xadadka yar xaraam ku ahaa wuxuu ku leeyahay qabayskii booskiisii gebagabaysigaa geli waysadii booskeediina gebagabaysi baa geli qaabka loo gebagabaysanna waa isku mid haddaba haddaad janaabo iyo xayr iyo dhiiggii umusha iyo qabays waajib ahaa bedelkiisii haddaad gabagabaysato kii akafarkii iyo asqarkiiba way israaci siday biyihii qabayskaba isu raaci jireen ayb waan gabagabaystay xadat akbar ana waan niyooday anigoo iska jooga baa weysadii iga jabtoon soo kaajay ama neefi qofkii ka timid gabagabaysigaan soo celinayaay muxuu yahay kii weysada wayse unbaa kaa jabtaye kii weynaa kaama jabin hadda waxaa un xaraam ka ah sidii qof wayse ka jabtay wixii xaraam ka ahaa oo masul musxafu xamluhu waa xaraame laakiin qira'atu lqur'aan xaaraam kama abu ku leeyahy oo junub ma tihid junubkii waad ka tahaaro qaadatay xadadkan cusubun baa la xaltami iyo wixii uu keeno kadib buu halkan wuxuu gelayaa cajigi iyo asbaabkiisa oo dheer oo tiro badan marka iyaduna hal cashir bay isku raaci doontaaye insha allahu tacaala cashirka soo socdaynu israacin maanta ayaan ma saddexeedna heben miya dhamaadeen mise mid baa dhima sheekhi horta waa maqan yahay waxaana lihi ban horow iyo gaalo baqadaba beraa lehelama maqasho gaalo baqatay mukta muslim xoolaha haduu ka baqdo xoolaha laba bila la qaysan karo laakiin gaala isdagaashan xoolaha hadduu ka baqdo hariibe iyo biriliqa waay biriliqada banaan waay meel ban oon cidno lahayn oo biyo ka dhargay oo beer laga abuuranayana mar kasta lama helo gaal xoolo kaaga baqday oo kaaga cararo oo haniimo ka tegayna mar kasta lama helo marka labada haddaad hesha lama daayo wey hadii jir marka banwarow iyo gaalo baqadaba beraa la helaa bani beri beri baa la helaa oo beri samaa ah habeen labada habeene soo socotana ma ku darnaa mise waa daasheen oo nasasha rabtaan ay inta in lagu dara rabta gacanta ha taagaan qaar baa laba gacmo taagaan malayna ayib habeen dambe ay noo tahay sal allah ala sala ala subxanak allah alxamdika shadala ila anta astairka